بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى هنكب الله بين آيات الطبانية السقال إلى آيات الصدنية أفر سورة إبراهيم آياتي هروحي أهيد قال لا تصال لإنقسيي عمل كون ودنبس dabayli ku kacday oo kale maalin weliba marka in yarna ka heli maayaan damas dabayli ku kacday maxaa laga helay allah wuxuu leeyahay alam tara ma ogaatay oo ma ka warshay warashay nabiyullaahi maxamed baa lala hadlayaa laakiin qof kastoo ogaani ka suuroobi baa loo jeeda alam tara ma ogaatay mase maqashay ana allaha alam tara ma ogaatay ana allaha alle khalaqa samaawaati samooyinka inuu abuuray walarda dhulka inuu abuuray bilxaqi xaq uu ku abuuray ya xaq buu ku abuuray oo xikmad buu ku abuuray in yashaa hadduu doonana yudibkum wuu idin tagsiino wuu idin baabi'in wayaati wuxuu la iman bikhalqin khalqi jadiidin oo cusub oo idinka idinka fiican allah subxaanahu wa samadii ardadu abuuray irtifaaceedu heerkuu taagan yahay xidigaha lagu abuuray xidigaha socda iyo kuwa taagan dayaxa iyo cadceeda daruuraha khalqiga lagu dhex abuuray ina garan karayn dhulkana wuu abuuray geedaha iyo buuraha iyo laagaha iyo xawayaanka iyo wuxuu xayawaanku cuni lahaa hadaad ufiirsato adig keligaa sida lagu abuuray hadaad ufiirsato kasoo jeedsan maysa marka dadkana waxaa laleeyahay dadka markaa nabiga la joogay inagana way nagu socotaay hadduu alla doono wuu idin baabi'in karaa khalqi cusub buu la imanayaa khalqi cusub buu keeno idinka idinka fiican oo idinka wanaagsan alam tara ma ogaatay ma ka war heshay mase aragtaaba ana allaha alle khalaqa samaawaati sabooyinka inuu abuuray waalarda ardadana abuuray bilxaqi xikmad ku abuuray in yasha hadduu doono dadkiina la kari la-yahayow yidhibkum alla widin baabi'in wayaati wuxuu la iman bikhalqin khalqi jadiidin oo cusub intii nebi muuse ka dambaysay jihaad baa la sharciyey in dadka kol keliya la baabi'iyo alla taa wuu kor yeelay laakiin wax kalaa lagu diray dadkii wamaa daalika baabi'intaa laidin baabi'iyo calallaahi alla dushiisa bicasiizin mid adag ma aha inuu alla idin baabi'iyo dad kala keeno alla kuma adka waa isku mid wamaa daalika baabi'intaas iyo dad cusuboo la keenaayo bicasiizin tii adag ma aha calallaahi alla tii ku adag ma aha wabarazuu qiyaamihii baa hadda la taagan yahay wabarazuu way soo daahireen banaan ka yimaadeen lilaahi allay usoo daahireen ama liamrilaahi bay usoo daahireen jamiican dhammaantood faqaalo ducafaau kuwii tabarta daraayo la hogaaminayay oo caqliga xumaa waxay ku yidhaahdeen liladiina kuwii istakbaruu kibray oo hogaaminayay inaa anagu kunnaa waxaanu ahayn tabacan kuwii raacsanoo la socday dabaqoodhi waa lakum idinka ee fa hal antum idinku ma tihiin muqnuuna kuwa nagaga filan canaa xaggay min cadaabilaahi ilaahay cadaabkiisa min shayin wuxuun waranaw idinkaan idin daba socod ducafada waxaa laga wadaa dadka caqliga xun ee wax walba loo sheegi kara haye raaca ah ee wax daliilba aan raadinaynin qiyaamadii baa la taagan yahay ilaahay baa la soo hortaagan yahay banaankaa la taagan yahay markaasaa kuwii jibireen hogaamiyaashaah yaa waxaa la leeyahay war anagu idinkaa idinla socon waxaad maanta noo tari kartaani ma jiro ayaddu waxay ku socotaa qof kasta oo baatil dadka ku hogaamiya bidcadoo kale intay wax bidcaye walaab soo ordiyo ekaysinaan bay dadka sidaa ku hogaami qof kasta oo baatil dadka ku hogaamiya hawsu ku socotaa iyo kuwa baatilka raacay wabarizuu way soo banaan bixi hadda maadi baa laga cabiray laakiin de waa wax soo socda alla wax maadiiyo mustaqbal ma kala leh barizuu way soo baxayaan lilaahi liamrillaahi ilaahay amarkiisa iyo maamulkiisay banaanka ku imanayaan jamiican dhammaantood khalqigu faqaala ducafaau kuwii tabarta daraa la hogaaminaya waxay dhihi liladiina kuwii waxay ku dhihi istakbaruu kibray oo hogaaminayeen oo baadilka ku hogaaminaya inaa anagu kunaa waxaanu ahayn tabacan kuwa raacsan lakum idinka raacsan fahal antum ma tihiin muqnuuna kuwa naga deeqi canaa xagga yaga min cadaabilaahi ilaa cadaabkiisa min shayin wuxuun waxba ma nooga tari hadda wax yarna ma ka tari kartaa qaaluu waxay dhihi kuwii hogaamin jiray low hadaana allah alla hadduuna hanuunin laha anagu meel fiican haysano ilahadaynaakumaa idin hanuunin lahay annaga qudhayadaa baadil ku soconay hadaan meel hanuunsan soconno waan idin hanuunin lahay sawaa waxaa isku mida bay yidhaheen caliinaa dusheenna ajazicnaa argagaxnaya am sabarnaa ama samirnaya maa nooma sugnaanin min maxiisin meel loo cararo malita amaan argagaxno amaan sabiro waa isuukeen mid wey wax dhibahoo inaga zuulayaay ma jiraan qolada saasay yihiin qaaluu waxay yidhaheen qoladii wax hogaaminaysee laga eed sheeganayay hadaan allah alla hadduuna hanuunin lahaa lahadaynaakum waan idin hanuuni lahaa annagaa baadil ku soconnay waa iska kaaya raacdeen sawaan waxaa isku mida calaynaa dusheenna ajazicnaa argagaxnaya am samarnaa ama sabirnaya ma lanaa inooma sugna min maxiisin makaanu leexad makaanu carad belihin waxaa la leeyahay waa xadii laakiin sixadiisa ilaahay baa oge waxay dhihi aynu sabiro sidaa muminiintu u sabreen muddo markay saa ahaadaan waxba loo tari waayo yodhi haddana aynu argagaxno beleno waxhelo sidaasoo kale qaala shaydaan shaydaan khudbadiisii u dambaysay buu aqriyaya markii waa khudbadii u dambeysay shaydaan kula dardaarmaya dadka iyaga raacasa qaala shaydaanu shaydaan wuxuu yidhi lamaa quda alamru amarkii markii la kala xukumay ee jaanno iyo naar loo kala kacay in allaha alla wacadakum wuxuu idiin ballan qaaday wacda alxaqi ballanqaad xaq ah oo haddii aada wadada xaqa ah amartaan inuu ilaahay idin janneeyo yuu idiin ballan qaaday wawacadtukum ana waxaa idiin ballan qaaday ballanqaad baa idiin qaaday inaan naar iyo janno iyo cadaabtoona jirin yaan idiin fakhlaftukum waan idinkaga baxay buuri taa waan idinkaga baxay buuri wixii aan idiin sheegayey waan idinkaga baxay buuri wamaa kaana lii iima sugna aniga calaykum dushiina min suldaani wax awooda markaan idin hogaaminayo wax awooda idinmal qalbigiina ma xukumayna ilaa addacuutukum inaan idin yeedhay keliya mooyaane oo fasajabtum aad aqbasheen wax awoodo haddaan shaydaan ahay aan idiin leeahay ma jiro falaa taluumunii waluumuu dagaalo anfusakum naftiina dagaalama naftiina la dagaalama anaha dagaalamin shaydaan wuxuu yidhi khudbadiisii u dambeysay markii la kala xukumay fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir ilaahay ballanqaad xaq ah idiin ballanqaaday in janno iyo naar iyo bacsi jiraan yuu idiin sheegay anna mid beenaan idiin qaaday inaan janno iyo naar iyo bacsi midna jirin idinkaga baxay ogaada bu aniga hay dagaalina anuu awood idiinma lahayn awood aan meeshan idinku soo maransiiyo qalbigiina aan xukumo ma lahayn anu daahirkun baan idiin baaqi waadna yeesheen marka waxba hay dagaalaminay idinku isla dagaalama idinkaa aan daliil iyo waxba raatanin beenu igu raacaaye waridhaafuu yidhi qaala shaydaanu shaydaan wuxuu yidhi lamaa qudiya alamru amarkii markii la xukumay oo qiyaamadii wax walba alla xukumay subxaana in allaha alle wacadakum wuxuu idiin ballan qaaday wacda alxaqi ballanqaad xaqa janno iyo naar iyo bacsi iyo waxaas inuu jiro oo dhan buu idiin sheegay wacadtukum ana waxaa idiin ballan qaaday ballan beena in janno iyo naar iyo bacsi midna jirin faakhlaftukum waan idinkaga baxay buuri wamaa kaana li ima sugna calaykum dushiina min suldaani wax awood awood aan idinku muquuniya ma lahayn waa iska soo kay raacdeen ilaa an dacuutukum inaan idin yeedhay mooyaane fastajabtum aad ajiibteen lii aniga ajiibteen falaa talumuunii hay dagaalamin aniga walumuu dagaala anfusakum naftiina dagaala maa ana anigu miihi bimusrikikum kii idin gargaari kara miihi wamaa antum idinkuna ma tiidin bimusrikiya kuwa ii gargaari ma tiidin inii anigu kafartu waan diiday bimaakii ashraktumuuni aada ili sharig yeeshaan min qabl hor alla wadaajintii aad ila wadaajideena ani arinta qof kasta oo baadil lagu raaco ilaahay baa la barbar dhigay aad ani igu raacdeenee beenta ahaa waxaa weeye waan diiday wey waa idinku dafiray wey waxba kama jiraan wey wuxuu yihi ma ana anigu miihi bimusriqikum ku idiin gargaari miihi wamaa antum idinkuna matihin bimusrikiya kuwa ii gargaari inii anigu kafartu waan diiday waan idinkaga baxay bimaakii ashragtumuunii adii sharig yeesheenood alla i oo aniga amarka qaatay min qabl hor allah wuxuu leeyahay ina aalimiina aalimiinta lahum waxaa u ahaday cadaabun cadaab aliimun oo kulol dulmiga qur-aanku inta badan wuxuu isticmaalaa shirkiga gaalnimadu isticmaala qur-aanku inta badan dulmigu waa shay meeshiisii meelaan ahayn la dhigay wey asalahaan luqada laakiin inta badan qur-aanku wuxuu isticmaalaa dulmiga gaalnimadu isticmaalaa marka qolada gaalada ah ina alaalimiina lahum cadaabun aliimu guba waudkhila waa la gelin aladiina kulli maadiba abiri litacaqub lwuquuc bay aladiina kuwii aamanuu muminoobay wacamiluu camal sale asaalixaati camal wanaagsan janaatin jannooyin tajri ay socoto min taxtihaa hoosteeda geedaheedii iyo guryaheeda hoostooda alanhaaru waadiyaal khaalidiina xaalo ay ku waari fiihaa jannada dhexe biidn rabbihim rabbigood iraadadiisa iyay ugu waarayaan taxiyatum salaamtoodu fiihaa dhexdeeda salaam yani wax dhibaatii ma jiraan asalaamu calaykum malaaigtu assalaamu calaykum bay dhihi iyagoo assalaamu calaykum bay isdhihi mutaqaabiliin iska soo horjeedaan wax isnacebi meesha ma joogo xiqdigii waa laga qaada marka muminiinta amalka saalixa ah, in badan baan sheegnaan umalayn laba shardi buu leeyahay camalka saalixa ah. alla darti waa in loola jeedo wadadii nabigana uu waafaqsan yahay hadii alla darti aan loola jeedin laakiin uu sharciga waafaqsan yahay waa shirki weya alla darti loola jeedo laakiin sharciga waafaqsanayna waa bidci wey labadaa midna laga aqbali maayo camal saalixa maaha waudkhila waa la gelin aladiina kuwii aamanuu muminoobay wa camiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan oo shirki iyo bidca midna ku jirin janaatin janooyin baa la gelin tajri ay socon min taxta hoosteeda alanhaar waadiyaa waadi tog waadi caanaa waadi biyaa waadi kan waa waxaynaan garanayn maalaa caynu raad walaa udunu samca khaalidiina xaalay ku waari fiiha dhexdeeda biidn rabbihim rabbigood idankiisa taxiyatuhum salaamtoodu maalinta qiyaamaha jannada iyo qiyaamaha la joogo fiihaa jannada dhexdeeda salaam salaamun calaykum khayrun bay isu sheegayaan wax xun la maqli maa laa fiihaa qawlun walaa waka alam tara ma ogaatay kayfa sida daraballahu alla u sameeyey u caddeeyey maalan tusaale kelimatan kelimuu alla tusaale ka dhigay dayibatan oo wanaagsan oo ka shajaratin geed oo bayibatin wanaagsan oo meel fiican ku taalla asluhaa gunteedu haabitun wuu sugan yahay u qotomaa wa farcuhaa laamaheeduna fi samaai xagga koray u baxaya qofka muuminka ah waxaa lagu misaali geedda la sheegayahay waa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah geedkay ku taallaana waa muminka qalbigiisa muminkay ku taallaa laamaheeda xagga kore u baxayaana waa cibaadada kale oo lagu laa ilaaha illa allahu lagu qabtay midhaheedu marka waa joogto ukulaha daaim midhaheedu waa joogto midhuhuna waa maxay waa sawaabka wey marka muminka waxaa lagu misaalay geed meel fiican oo dalsana ku yaala oo aan dhaqdhaqaaqaynin oo daadqaadaynin oon dhacaynin oo kor uun u bixiyo laamihiisu fara badan yihi midhihiisu haday jeer joogaan waa kii nabigu laha calayhi salaatu wasalaam shajaratun almuminu ka shajaradeed oo kale ahe caleenteeda la tuuraynin en gunteeda la tuuraynin ee kulligeed wada khayra cargarta cabdullaahi bin cumar baa yidhi waxaa igu soo dhacday inay timirta tahay markaasaa ninba meel ku dhiftay geedihii baadiyaha markaasuu nabigu yui geedda waa sida geeda timirta meel la xooro male sideedaba xataa dhuuxeeda wax la xooro male marka qofka muminka ah geeddaa timirta oo kale wey geedda la sheegi waa laa ilaaha illa allahu muxamadun rasuulullah dhulkay ku taagan tahayna waa muminka laamaheeduna waxa weeye kor u baxayaan waa cibaadada kale midhaheeduna waa sawaabka wakaa muminkii wakaaw ka qayb aadaa lagu leeyahay waa tusaale cadoo liina siiyey wey alam tara ma ogaatay kayfa sida darabalaahu alla u sameeyey ama u tusaaleeyey masalan tusaale kelimatan kelimu alla ku tusaaleeyey ayibatan wanaagsan oo laa ilaaha ila ka shajaratin geedoo ayibatin wanaagsan oo meeshay ku taallaa dalsan tahay iyadana wax cudur iyo mid kale uuna ku jirin aslaha gunteedu saabitun wuu sugan yahay dhulku ku yaala wa farcuhaa laamaheeduna fi samaa samaduu jira tutii way la iman ukulahaa midhaheeda kula xiini wakti walba biidin rabbihim biidin rabbihaa rabbigeeda maamulkiisii iraadadiisa had iyo jeer midho u bixinaysa hadii midhihii halka laga soo goosto haddana ku kala islanbaa meeshinbaa midha ku ya marnaba meeshii maran mayso tuutii wayla iman ukulaha midhaheeda kula xiinin wakti walba maalin iyo habeen biidin rabbiga idankiisa wayadribu llaahu alla wuu caddeeyaa alamhaala tusaalayaasha linaasa dadku wuu cadeeya lacallahum si ay yatadakaruuna u waantumaan allah subxaana watacaala tusaal tusaale waxaa la markii la suureeyo shay aadan arag oo shay aad taqaano lagugu suureeyo wey shay aadan aqoonin oo shay aad taqaano lagugu suureeyo inagu geedaasaynu naqaanaa dhulka ka baxday tawxiidkii baa sidaa laynoogu suureeyey wayadribu llaahu alla wuu caddeeyaa alamhaala tusaalooyinka linaasi dadkuu caddayn lacalahum yatadakaruuna si ay u waantoomaan oo intay u fikiraan dib ugu fikiraan ugu dhaqmaan wamasalu kelimatin kelimo sifadeed khabiisatin oo xun ka geed weeye khabiisatin iyaduna xun tusad laga fujiyey min fowqi ilardi dhulka dushiisa maa lahaa uma sugnaani geedaa min qaraarin wax sugnaana ma leh waa gaalnimadii dhulkay ku taalle ee khabiidka ihi waxaa weeye waa qalbiga waa qalbiga kaafirka way dhulkay ku taallaay meeshuna waa caro xun way iska baabi markaa way qalali ma macaana ma udgoona wax cuni ma jiro wax wax ku fala ma jiro gaalnimadaa sidaasoo kale awey wamahalu kelimatin kelima sifadeed khabiisatin xun ka shajaratin geedoo kale weeye khabiisatin xun oo meel dal xun ah ku taala tusat laga dabargooyey oo laga fujiyey min fawqi alardi dhulka dushiisa maa lahaa uma sugnaan min qaraari wax sugnaana geedkaasu ma baxayo cidna waxba uma tari gaalnimadaa sidaas yusabitu llaahu alla aladiina kuwii aamanuu muminoobay bilqowli saabiti qowlka sugan fi lxayaati dunyaa noloshaa la joogo wa filaakhirati aakhiro labadaba muminiintu waa haabitiin wey wayudil llahu alla wuu haleeyaa alaalimiina aalimiinta wayafcalu llahu alla wuxuu sameeyaa maa yashaa wuxuu doono qofka muminka aakhariye adduunba uu sugan yahay waxaa weeye markuu dhimanayo marka horta uu nool yahay laa ilaha illa lah maxamdu rasullahi bu alla markuu dhimanayana laa ilaaha illa llahu maxamadu ku dhiman marka qabriga uu tago malaku mowdku u yimaadana laa ilaha illa llahu bumaa diinuka marka la si fiican buu uga jawaabay marka qofka markay naftu hayso malaaikatu raxmadii qofka mumin haduu yahay malaaikatu raxmadii yo halkaa il arag bay taagan yihin kafankii iyo cadirkii iyo wixii oo dhan bay wadaan malaku mowd baa u iman naf yahay wanaagsani soo bax alla raalla raalli kaa bax markaas sidii biyo meel laga shubay kale ka soo bixi in yar lagu dayn maayaana malaaikatu raxmadii baa qaadano kafankii gelino markaasaa samada loola kici samo walba markii loo tago malaaigtu waay war wax udgoon kale waa hebel markii meeshii alla la rabay la geeyo yaa la dhihi ku celiy ruuxdiisi ku celiy markii ruuxdiisi loo kana malaku su-aalkiibaa iman man rab allah waa diinuka alislaam nabigaaga waa muxamed khalaas numka nomil caruus wey si fiican saddexdaa goor buu sugan yahay muminku markuu adduunka joogo laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah markuu sii dhimanayo sidoo kale qabriga markii lagu saalay sidoo kale qiyaamada markii la tegay sidoo kale gaalkana intaba waa khalaas wey waa dalaal wey allah wuxuu leeyahay yuhabitu llahu alla wuu sugaa aladiina kuwii aamanuu muminoobe bilqowli haabiti qowlkaa sugan laa ilaaha illa allah muxamedun ku sugay markay nool yihiin iyo markay sii dhiman iyo markay dhintaanba filxayaati dunyaa noloshaan la joogo iyo fi aakhirati aakhira labadaba wayudil llaahu alla wuu lumiyaa aaalimiina kuwa aalimiinta ah wayafcalu llaahu alla wuxuu falaa maa ishaa wuxuu doon waxay naftu yaad dhihi kartaa dadkoo dhan maa la wada hanuuni iyo talo maxaa qaar loo halay ilahay baa suu doona yeela wey yafcalu lahu maa yashaa wey nin saxaabi abukoodayo waxaa la yidhi dhakhtarkii ma kuugu yeedhnaa baa layidhi markaasuu yidhi wuu arkay dhakhtarku huwa aladii amradanii buu yidhi kay bukaysiye baa muxuu ku yidhi afcalu ma ashaa waxaad doonaa samayn buu yidhi bu cabdullahi bin mascuud buu ahaa alamtara ma ogaatay mase ka warhaysa cilmigaaguse ma gaadhay ila aladiina kuwii bedeluu bedelay nicmatallaahi alla nicmadiisa kufran gaalnimo ku bedelay waaxalluu dejiyey qowmahum tolkood daaralbawaari daarta halaaga dejiyey waa aimatu dalaal waxaa la sheegaya aimatu dalaal ma ka warheshay mase ogaatay buu alla yidhi kuwa gaalnimadii iyo nicmadii gaalnimada doortee nicmadii ka tegay qolada qraysh nabiyullaahi maxamed baa loo keenay oo xaqii wada meeshay xaqa ka raaci lahay bay gaalnimo kusoo bedesheen muminnimadii bay gaalnimo kusoo bedesheen cid kasta oo wadadaa martan waa sidoo kale qof kasta oo xaqii inta loo sheego gaalnimada doorta waa sidoo kale o meel kale oo ka mari ma jiro kuwana buu lamid yahay qur-aanku taariikh dhacday ma aha oo waa hore dhacday dad baa yidhaha gaaladii kusoo degtay iyo waxa dadko dhan buu soo degay khalqigoo dhan buu kusoo degay alam tara ma ogaatay mase ka war heshay ila ladiina kuwii bedeluu bedelay nicmat allah alla nicmadiisii iimaanka iyo xaqa iyo nabiyulaahi maxamed ahay kufran gaalnimo ku bedelay waa xalluu dejiyey qowmahum tolkood dadkay hogaaminayeen daaral bawaari daarta halaaga jahanamo jahanamo yaslownaha galaya jahanama yaslownahadaa wax baabulshiqaal la yidhaah wey jahaname yaslownaha galaya yaslowna jahaname yaslownaha luqadu ma tig sidaa la yidhaha galaya wabisa waxaa xun alqaraaru meel meel lagu sugnaadaa xun jahanamo meel ka xunoo la degaayo ma jirto bisa alqaraar wajacaluu waxay u yeeleen kuwa qoomkoodii halaagay lilaahi alle andaadan wax u dhigma liyudiluu inay lumiyaan dadka ka lumiyaan can sabiilihi alla wadadiisa qul waxaad kuwaa ku tidhaahdaa baa la layidhi tamatacuu raaxaysta fa ina masiirakum yididiiladiinna ama ahaanshihiina dambe ila naar wey qolada la laleeyahay axalluu qowmahum daara albawaar oo jahanamo gelaya waa kuwa alle wax kale la caabuday wey allay wax kale la caabuday hadduu ruuxu alle win caabudano wax kala caabudo waa mucaanidkaas ka alle iyo shay kala wada caabuday wey cibaadada waa inaynu barano soo maaha ducadaa kamida cibaadada adducaau muklcibaada buu nabigu ducada marka haddaad alle iyo shay kale aad wada barida ka war oo waxba kuu tari karayn haddaad wada barido shirkiga kamid tahay sheekh aynu ducada iyo shirkiga iyo cibaadada kala barana wey wajacaluu waxay u yeeleen kuwa ehlunaarkii lilaahi alle andaadan wax u dhigma liyudiluu inay dadka ka lumyaan siday u lumeen can sabiilihi alle wadadiisa qul waxaa tidhaha tamatacuu raaxaysta kuwaasoo qof kasta oon mumin ahayno adduunyada raaxaba ha ku ahaatay ama raaxayana ku ahaann ku noolo fa ina masiirakum makaanu ahaashihiina dambe ila naar markaa tamatacu marka gaalada la leeyahay addunyaa sijnu lmumini wa janatu lkaafir baa adduunyadu qofka muminkaa sijni bay utaha waxa aakhare u jira uga fiican si kastaba hadduu qofka muminka u barwaaqaysan yahay aakhare wax uga horeeyaa u fiican gaalkana si kasta hadduu adduunka dhibaato ugu qabo aakhira wax u dambeeya ka daran marka yuuna waxbaba haysanin adduunka aakharo markii loo eego jannuu ku jiraa wey gaalada qaar baa waayahan dambe aan sugi karin oo isdili baa la yidhi markay ciil wax mutaan bay isdeldeli baa la isdili oon sugiba karayn qur waxaad ku tidhi alicibaadiye addoommahayga aladiina addoommihii aamanuu mu'minoobay yuqiimuu laambaa meeshaa ku jirta liyuqiimuu ha ogaa asalaata salaada ha ogaanoo siday tahay ha u tukadaan wayunfiquu ha bixiyaan mimaa kii rasaqnaahum aan ku arsaaqnay siran hoos ahaani wa calaaniyatan zakadii iyo sadaqadii tadhawac ahaydba min qabli an yaatiya intaanu u imanin buu macnaha dhabtii waa sida min qabli an yaatiya intaanu u imanin haddii xarfan loo laqbayo min qabli an yaatiya intuu yimid ka hor bay noqon marka sida kale ku daa ka qurux badan yawmun maalini intaanu imanin laa baycun iibuna jirin fiihi dhexdiisa oda naftaada furan karaynin walaa khilaalu saaxiibtinimana ina jiri dadka muminiinta ah waxaad u sheegtay ha cibaadaystaan oo cibaadada salaada ihi cibaadada badaniga ay madax ka tahay zakaduna waxay madax ka tahay cibaadada maaliga ah. marka sadaqadaa bixiya laleeyahay waa tii zakadii markii maka la joogay zakadu si guud bay waajib u ahayd ma kala xisaabnayn intaa hala bixiyo intaa hala siiyo ma ahayn laakiin si guud bay waajib u ahayd marka tii zakada ahayd iyo tii xidhiidhinta ahayd iyo tii gargaarka ahayd wada bixiya awood u leedihiin qul waxaad ku tidhaa licibaadiya addoommahayga aladiina addoommihii aamanuu mu'minoobay yuqiimu salaata salaada ha ogaan salaada ogisteeda way shuruudeedii shuruuddeedii ka hor iyo kadib lala yimaado arkaanteedoo dhammaystiran lala yimaado hadduu qofku jaahil ka yahayna waa inuu barto intuu baranayana uu iska sii tukano sida dadku isaga sii jeertan wayunfiquu ha bixiyaan mimaa kii rasaqnahum aan ku arsaaqnay siran hoos ahaan ha u bixiyaan hadday doonaan waa calaaniya waxay culimmada qaar leeyihin sirantan waa tadawuca calaaniyadana tafaradkaa ku fiican calaaniyada daahirka maxaa yeelay dadkaa kaaga dayan midda kale lagu tuhmaysama adoo dee xoolo leh weligaa adoo zaka bixin lagu arago hoos ahaan u bixiyey dadku way ku tuhmaysanoo waxay leeyihiin ninkaas sekada ma bixiyo marka kor iyo hoos buu bixiya min qabli an yatiya intaanu imanin yawmun maalin laa baycun beyc fiihi dhexdiisa inaynu furasha jirin walaa khilaalu saaxiibtiminan aynan jirin allaahu alle alladii allah weeye khalaqa samaawaati samooyinka abuuray waalarda dhulka abuuray waanzala ka dejiya min asamaai samada xaggeeda waa daruuraha maaan anbiyo fa akhraja ka soo saaray bihi biyihii sababtooda min asamaraati midha ku soo saaray risqan liajli risqin risqi oo lakum idinka idiin sugnaaday wasakara idiin sahlay oo idiin layliyey oo idiin sakira lakum idinka alfulka doonyaha litajriya inay socoto filbaxri badda dhexdeeda biamrihi alla amarkiisa ku socoto wasakara wuu idiin sakira lakum idinka alanhaara togaga allah wuxuu leeyahay allah qudradiisa subxaanahu watacaala samooyin ku abuuray waxa weeye waa jarcada aynu u ilaahay uu saanqaaf inooga dhigay haddii isha meel wax soo celisa isha la waayo waa dhibaato waad walbahaariba waxaa inagu gudbano quruxda badan oo daawanaysa ardadana sidoo kale waataynu ku dhexnoollah way inoo goglan tahay ardada inta badan qur-aanku ma jamciyo qur-aanku ma jamciyo ardada samada biyuu idinka keenay biyahaana midhaa idinku soo bixi oo ad cunaysaan ood ku raaxaysanaysaan doonta ka waran inagu haddee feero badeed ma nihiin doonta markay badda soo dhex mashaaxayso iyadoo raranu intaasoo tan wada waa loo isu sii taagi markaas biyihii xaggii xagga galkala shaaxaysan waa lagu faraxsan yahay marka weliba beriga hadday qur-aanku soo degayn dadku sida xooluhu sidan uma badnayn waagaa hore doontiina ilaahay baa sidaa idinku sahlay sakara lakum lanhaar togaga biyaha ee macaan oo sidaa u socda iyo laaskii aad ka darsanaysaa beertii ku waraabsanaysaa xoolihii ka cabisa soo ilahay allahu alle aladii allah weyi khalaqa samaawaati samada abuuray samooyinka walarda dhulka abuuray innagaa inaan ku raaxaysanaa loo abuuray iyo xigmooyin kale waanzala alle wuu ka soo dejiyey min asamaai hadda wixii sare oo dhan baa sama loo yaqaanaa daruuraha baaan biyo faakhraja wuu ku soo saaray bihi biyaha sababtooda min asamaraati midho risqan xaaluu risqi yahay ama risqan liajli risqin lakum lakum wuu idiin sahlay alfulka doonyaha litajriya inay socoto filbaxri badda dhexdeeda biamrihi amarkiisa ku socoto ilaahay baa u sahlayo baddii wuxuu alla u sahlayaa inay bahalkan kor u hayso haddii bad hal kiilo haddii lagu dhex ridoo dhagaxa salku tegi doontan tobanka kunee tan wadaana hoos u geli mayso way kor seexahay waa ilaahay amarkiisa wey biyihii waxaa laga dhigay inay doontaa qaadi karto doontiina inay dul socon karto weliba berigaa qur-aanku soo degayay shiraac iyo waxaasaa lagu wadi jiray xawli ku soconaya hadda loo sameeyey doonta sida badda loo saray waa cajiib wey toban kun oo tan buu wadaa ama boqol kun oo tan buu wadaa haddana badda geli hal dhagax yar haddaa saa ugu turtana salkuu tegi wasakara lakum wuxuu idiin sahlay alanhaara waadiyaalka wasakara lakum wuxuu idiin sahlay idiin leyliyey ashamsa qoraxda iyo walqamara dayax daa'ibayni xaale ay joogto yihiin dayaxi iyo waxa weeye iftiinkan nabaadka dhul ka soo baxaya dadka jidhkiisa iftiinkaasu ku ku wanaagsan yahay hadaan iftiin qoraxiyo waxayna taabanin jidhkeenu wuu doorsoomi lahaa dayaxa habeenkii baa lagu shaqaysan waxaa weeye dayactir uma baahna xisaabahaynu ku ogaanaynaa bilahaynu ku ogaanaynaa dayactirna uma baahna ilaahay baa inoo sameeyey wasakara lakum wuxuu idiin sameeyey sakhiray ashamsa qorax walqamara dayaxa daa'ibayna xaalay joogta yihiin halkaas inooga soo bix maalin walba markay halkaa ka soo bixi weyda adduunkii wuu dhammaaday wasakara lakum wuxuu idiin sahlay alleyla habeenka iyo nahaara maalinta labada buu idiin sahlay waxa wey habeenkii waad raaxaysanaysaano waad nasanaysaano si fiican hadda iftiinka iyo iftiinla-aanta iftiinla ku gami waad raaxaysan habeenkii adoon waxba ka baqayn maalintiina waad ku shaqaysan soo labadaba ma waataakum alla wuxuu idin siiyey min kulli maa saaltumuuhu wax kasta oo su oo maslaxa idinku jirto yani wax kasta od su-aashaan buu idin siiye macnaheedu waxa weeye wax kasta od su-aalataano idinka maslaxa idinku jirto alla idin siiye iyo wax idaan su-aalaninba waxyaaba badan inaa su-aalen ba alla idin siinaya yani wax alla wixii maslaxadiina ah allah baa idinku talagalay wey waataakum alla wuxuu idin siiyey min kulli maa shay kulligii saaltumuhu aada weydiisateen aada u baahantihiin bay ka dhigan tahay wax alla waxaad u laa tuxsuha ma koobi kartaan nicmada all kusi qof walooba keligaa nicmada all ku siiyo baltiri indhaha keliya madaxa keliya jidhkaada indhahan aad wax ku arki dhagahan aad wax ku maqli afkan aad ku hadli carabkan ee hadalka ku fasiraya waxaa leeyahay hadalku sambabkaa waxaa ka soo baxa dabayl baa ka soo baxda hunguriga markuu yimaado cod yeelan marka oo cidhiiriga markuu waxa wey adiga nicmada alla ku siiyey ee kugu sameeyey ma ka soo bixi kartid biyihi aad cabi lahayd raashinkaad cuni lahayd meeshaad seexan lahayd dadkaad weheshan lahayd wainta cuddo haddaad tirisaan nicmatallaahi alla nicmadiisa laa tuxsuha ma koobi kartaan ina alinsaana dadku la daluumu dulmi badana weyn kafaarun oo gaalnimo badana dadku nicmada alle kuma shukriyaan aalimiin weeye oo shay walba siduu ku habsanaa u maamuli mahayaane meel aan loogu talagelin bay risqigii marinaya ina alinsaana dadku la daluumun dulmi badana weeye kafaarun oo gaalnimo badna intii alla nabadgeliya waa sideeda wey